bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsali allahuma wslem wbaarak cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waa darsigii sideedaad ee qasiidadii abilfatxin ilbusti cinwaan اlxikam waxaan soo gaarhnay beydka yo daaliman farxan bilcizi saacadahu in kunta fii sinatin faddahru yaqdaanu mastamra'a adulma low ansafta aakiluhu wahal yaladu madaaqa almari khudbaanu mikrofoonka ibudhaha u hagaajiya mikrofoon kor lagama maqla ya daaliman farixa bilcizi saacadahu in kunta fii sinatin faddahru yaqdaanu yaa daaliman midka daalimkahow farixan oo faraxsan bilcizi awood oo saacadahu kaalmeeyey awood kaalmaysay ku faraxsan in kunta haddaad tahay fii sinatin hurdo ama lulmo dhexda haddaad ku jirto fadahru zamanku yaqdaanu waa mid soo jeeda mastamra'a ma hunguri marsanin ama ma hunguri marinin addulma dulmigii aakiluhu midka cunayaay si fudud hungurigiisa uma marinin low ansafta haddaad cadaalad samayn lahayd ama cadaalad samayso wahal yaladu miyuu macaanadaa madaaqal mar-i ruuxa dhadhankiisa ama dhadhamintiisa miyuu ku macaanaadaa khudbaanu qaradameeraad ya daaliman farixan bilcizi saacadahu alcizu waxaa laga wadaa bimacna alquwa waalhalaba yacni xoog iyo awood kaalmaysay sinadana waxaa la yidhaahdaa min wasina yaa laga keenay alwasanu waxa weye waa hiqalu nowm waa hurdada culayskeeda lulmadu markay qabato ruuxa wasina idaa akhadathu sanat nucaas ama sinat nucaas hurdada markay qabato waa waatii aayaddu ahayd laa ta'huduhu sinatun walaa nowm marka sinadu waa lulmada oo hurdada ka horaysa waay ayb istamra alyaqdaanna waxa weeyaan waa didu naa'im yaqdaanku waa ka soo jeeda istamra'ana waxa weeye wajadahu marii'an yacni waa shayga si fudud hunguriga u mara ama markuu u maryaa istamra'a la yidhahdo istamra'a fakuluuhu hanii'an marii'an waa sida shayga si fudud aada u liqdo oo aad hunguriga u mariso madaaqa almari waxaa laga wadaa bimacnaa acmahu shay shayga dhadhamintiisa ayaa madaaq la yidhahdaa ayib lmadaaq baa la dhahaa ayib khudbaankana waa inagii hadda kahor soo sheegnayoo waxaa la yidhaahdaa qaradameeraadka markuu yeesho xariiqimo ama layman markuu yeesho ayaa la yidhaahdaa khudbaan qaradameeraadku waa geed aada u khadhaadh oo muxuu ahaay Eh, dhadhankiisu aada u qaraar yahay eh, wuxuu marka ka wadaa yaa daaliman bilcizi saacadahu ruuxa dulmiga samaynaya yaa daaliman farixan bilcizi saacadahu mid dulmi samaynaya xadgudub samaynaya gardarro ku kacaya oo haddana ku faraxsan dulmigaa iyo gardarradaasi uu samaynaya haddana awood baa kaalmaysay wuxuu dulmiga u samaynayo ama kursi iyo jago ayaa kaalmaysay ciidan ama reer uu ku tiirsan yahay ama xoog isagu uu leeyahay ama dhaqaale awood buu sheegtay awooddaa uu sheegtay uu ku tiirsan yahay baa waxay keentay inuu dulmiga galo oo xadgudbo ka noocaasoo kalow haddii aad adugu seexatay ama lulmaysan tahay bimacnaa wax weeyaan zamanku waa soo jeedaa waay maxaa laga wadaa bimacnaa maqaadiirta iyo masaa'ibta ilaahay xaggiisa ka imaanaysa iyadu mayna seexanin waa lagugu maqan yahay waay wahe waa lagugu maqan yahay waa lagugu soo maqan yahay dulmiga ruuxa sameeyey si fudud inuu hunguriga u maro oo uu liqo ma suurowda maxaa yeelay dulmigu waa shay aada u qadhaan waa qaradameeraad oo kale qaradameeraad ama waxaad tidhahdaa dacar oo kale waay kan liqayaa marka si fuucid inay hunguriga ugu marto caloosha u gasho o u intifaacsado suurtagal maaha saas way macnaha yaani waa khadhaadh ahay waana sun kugu maqan waayo macnaha si fiican intay hunguriga u marto si caafimaad leh yaani waxa way kuugu tegi mayso way macnaha labada baydba wuxuu kaga hadlayaa marka halista ay leedahay uu dulmigu leeyahay dulmigu ama gardaradu ama xadgudubka khalqiga lagu xadgudbo cuquubadiisu kuma eka adduunyada kuma ek waxaan ujeeda aakhara kuma ek oo waxyaalaha cuquubadiisu ay adduunyada usoo degdegto xadiidkii nebigu sal alla lay slam waa kii ahaa dambaani mucajalaani laa yu'aharaan laba dembi cuquubadooda iyo nafsigooda waa la soo dedejiyaa ee lama dibdhigo waxa weeyaan albaqyu wa qadicatu raxim xadgudubka iyo gardarada iyo dulmiga iyo qaraabogoysnimada labadaa dembi aakhare lalama sugee adduunkaa lala soo dedejiyaa cuquubadooda taa macnaheedu maaha in aakharo markaasi dembigooda uu intaa ku dhammaanayo adduun ku maaha aakharena kaydku waa jiraa akhrana waa laguu kaydin adduunyana waa la soo dejina jawaanibta dulmigu uu halista u yahay waxaa ka mid a ah, ruuxa ee aada dulmiday ilaahay tabaaraka watacaala hadduu baryo ku habaaro habaarkiisa waa la aqbalaya lama soo celinayo waa kii nabigeennu ku yidhi sal alla alay wasalam mucaad ibnu jabal markuu dirayay wattaqi dacwata almadluum fainahu laysa baynahu wa bayna allahi xijaab ruuxa gardaran waxaan laga gardaran yahay la dulmiyey lagu xadgudbay habaarkiisa iska jir buu nebigu sal alay waslm hadda ogow sakadii waajibkahayd baa loo diroo lagu yidhi soo uur dad ka soo qaad markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi wa iyaaka wa karaa'im amwaalihim inaad xoolahooda kuwa ugu fiican sake uga qaadda iska dulmigaas haddaad dulmidana ood magaca dowladeed ku dulmido ood awood u sheegato ood si khaldan wax uga qaadana ay ku habaaraanna ilaahay waa ka aqbalaya ah, tos baa loo qaadaya macnaha dacwadooda wax iyo dacwada habaarka iyo ilaahay looma dhexeeyo toos baa ilaahay u aqbalaya marka yaani waxa weeye waa ku habaaraya hadduu ku habaaro madluumku khalaas waa kugu dhacaysa habaarkiisu ayb waxaa laga yaabaa dulmiga aada gashay ee habaarkiisii intuu ku habaaray oo habeenkii gantaalo kugu ganay oy kugu dhaceen inaadaan adugu garanaynin meel lagaa gaadhay soomaali soomaalida doqoni qufaacday meel laga gaadhayna ma taqaano soo maha yacni waxa weeye caafimaadkaagii diintaadii gurigaagii xaaskaagii balaayaa ku haysay laakiin adiga ma garanaysid meel lagaa gaadhay dulmi aada gashay oo aad ka gashay ruux ayaa laga yaabaa inay sabab u tahay habaar u ku habaaray laakiin adigu ma garanaysid adiga waad gashay si fudud baad u gashay waad ka gudubtay laakiin ilaahay agtiisana lagama gudbin kii aad dulmidayna ma halmaamin adu laakiin ma garanaysid jaabir bnu cabdilaahi jaabir bnu sabur aan dhihi lahaa baa wuxuu warinayaa waa sida ruuxa laga gardaran yahay ducadiisa loo aqbalo bukhaariyo muslim baa wariya xadiidkan nimankan la yidhahdo reer kuufa ayaa xilligii cumar waxaa gudoomiye u ahaa gudoomiye gobol u ahaa ninka la dhihi jiray sacad bin abi waqaas raggii akhyaartaabuu ka mid ahaa saabiqiinta ahaa sacad marka way ka soo sheegteen reer kuufa niman dhib badan bay way ka soo sheegteen way ka dacwoodeen cumar marka xilkiibuu ka qaaday wuu casilay wuxuu uga dhigay bedelkiisa ee gudoomiye uga dhigay camaar ibnu yaasir sheegashadii marka ay sacad ka soo sheegteen bay waxay gaadhsiiyeen xataa inay yidhaahdaan laa yuxsinu yusallii maba tukan yaqaanay dheheen salaadaba xataa ma yaqaan ma sacad ibn abi waqaas oo saabiqiintii ka mid ahaa oo raggii baa baan aqoonin oo jannada loogu bushaareeyey salaadda xataa zuhud togama yaqaan waxay dheh salaadda ma hagaajiye dheh ilaa heerkaasay gaadhay marka isagii buu diray ragna wuu raaciyey intuusan dirin baa wuxuu ku yidhi abu isxaaqow ina haaulaai yazcumuuna annaka laa tuxsinu tusallii abu isxaaqow reer kuufa waxay sheegayaan inaadan salaadaba hagaajinine bal warran buu ku yidhi markaasaa wuxuu yidhi amaa ana wallaah fainii kuntu usalii bihim salaata rasuuli lahi sal ley wasalam maa ahrimu canha usalii salaata alcishaa faarkudu fi luulayeyni waakhifu fi lukhrayeyn wuxuu yidhi salaaddii nebi maxamed aan ka bartay unbaan tujiyaa buu yidhi labada ragcadood ee hore cishahana waan yaro dheereeyaa labada dambana waan gaabiyaa sidaasaana nebi maxamed sal ly waslm noo tujin jiro salaaddii rasuul ka iyagana tujinaybu markaasaa cumar wuxuu yidhi dalika dannu bika yaa abaa isxaaq sidan baan kaa filahayey buu yidhi sidaan kaa filahay saasay ahayd laakiin warkan reer kuufaayay keenee waa la yaab markaasuu cumar diray laba ninna waa raaciyey ama rag buu raaciyey bal kuufa aadow arrintaa soo warsada buu soo baara waxaan la sheegaya bulshadu sheeganaysa reer ahlu kuufaa loo tegey masjid masjid baa magaalada loo maray war maxaad sacad ka sheeganaysaan masjid laga tega ma jiro masaajidii la maray oo dhan kulligow asnaw calayhi macruufan wanaag unbay ku sheegeen ah, way ka mahad sheegteen maamulkiisii xilkii uu hayay isaga shaqsiyadiisa way ammaaneen say u socdeen baa waxay soo galeen masjid ay leeyihiin niman layidha reer bani cabs oo masaajidda magaalada ka mid ahaabaa yaa la yimi markaasaa la weydiiyey sacad maxaad yaani ka warrama arrintiisa guddoomiyihiinnii dadka intoodii kale wax aamusay iyo wax ammaanay noqdeen nin baa soo booday ninkaasi magaciisa waxaa la dhihi jiray usaamatu bnu qataada la dhihi jiray ninkaasaa istaagay markaasaa wuxuu yidhi ama idaa nashadtanaa faina sacdan kana laa yasiiru biاsariyati walaa yaqsimu biاsawiyati walaa yacdilu fi اlqadiya haddaad ilaahay nagu weydiisay buu yidhi oo aadna warsatay wuxuu yidhi ninkaa sacad ee guddoomiyaha noo ahaa horta ciidamada ma raaca buu yidhi oo nin duulamaba ahaba magaaladuu fadhiya haye midda labaadna wuxuu qaybinayo si siman uma qaybiyo ta saddexaadna wuxuu yidhi markuu gar qaadanayana cadaalad kamasay wuu exda cajab sacad wuu dhegaysanaya markaasaa sacad wuxuu yidhi amaa wallah la adcuwanna bialaa ilaahay baan ku dhaartay saddex baan ku habaari buu ninkaas saddex qodob iga koobiya iga tiriya allahuma in kaana cabduka hada kaadiban qaama riyaa'an wa sumcatan fa atil cumrahu wa atil faqrahu wa caridhu bilfitan saasuu ku habaar ilaahu addoonkaagaasi hadduu been sheegayo oo uu isu taagay istustus iyo ismaqashiin darteed ilaahu cumrigiisa dheeree faqrigiisa iyo baahidiisana dheeree fitankana ilaah u bambixi buu yidhi soo halis ma ah gantaalo wuxuu ku ganay aada khatar u ah. markaa kadib ninkii cimri dheer buu yeeshay wuxuu leeyahy ninka xadiidka warinaya gadaaldaba waxaan arkay buu idhi isagoo nin oday ah oo da ah oo haddana maftuun ah oo diintiisii ka fidnowday markaasaa wuxuu dhihi jiray asaabatnii dacwatu sacdin sacad habaarkiisi baa igu dhacay buu dhihi jiray cabdimelig wuxuu leeyahay anaa arka wiil waa ninka xadiiska warin anaa wiil markaa kadib asagoo labada xiribood soo dhaceen yacni waa duqnimo daraaddeed markay xiribahan ruuxu weynaaso indhaha kuma soo dhacaan xirribahoo soo dhacay oo haddana uu magaalada eh, jidadkeeda gabdhaha yararkee foodleyda isagoo eryanahaya oo jidadka u galahayo oo kolba mid intuu qabto tuutuujinahayo ama u iljabinahayo ah, ayaan arkay somaali waa nin da'daasa foodleyda eryanahay soo kuma dhece laakiin wuu isgaranahayaayo ninkan meeshii laga gaadhay buu garanaya soomaaligana laakiin meesha laga gaadhay ma yaqaan labadusidhe qufacyey laakiin meel laga gaadhay ma yaqaan muxuu dulmi galay muxuu gardarro galay muxuu xadgudub galay waa kaas marka waxa kugu dhacaya waxa weeye ilaahay tabaaraka wa tacaala dacwada iyo habaarka dulmiga aad geysanayso ka dhalanayaay qasab waaya adduunka kii ku gaadho meelaha aad filaysa hadduusan kaa gaadhin oo xoolahaaga iyo caafimaadkaaga iyo reerkaaga diintaaduu kaa gaadhaya waana meesha ugu halisanoo uu kaa galo waa in diinta lagaa fidnay waa allah tabaaraka wa tacaala ku dhaartay in eh, baryadiisa ruuxa markuu habaartamo oo madluumkaah alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala wacizatii launsurannaka la ansurannaka walow bacda xiin cizadaydaan ku dhaartee wallee waan kuu hielini wakhti kadibba ha noqotee shayba wakhti buu leeyahy shayba wakhti buu leeyahy laa taxsabanna allaha daaliman laa taxsabanna allaha haafilan camaa yacmalu daalimuun wakhti buu leeyahay laakiin ilaahay wuxuu ku dhaartay inuu <coughs> habaarkiisa <coughs> inuu ilaahay qaadayo tabaaraka wa tacaala oo uu ka aqbalayo waa halis marka taa waa adduunyada aakhare marka la tago iyadana ilaahay tabaaraka wa tacaala madluumka la dulmiyey marnaba dulmiga gaadhay ilaahay dhaafi maayo xadiidka nebiga sal lla lay slam xadiidka anas wuxuu leeyahay aldulmu alaaatun xadgudubka iyo dulmiga adduunka la galo waa saddex faulmun laa yakfiruhu allah waulmun yakfiruhu waulmun laa yatrukuhu saddexdooda mid ilaahay tabaaraka wa tacaala ma dhaafo midna ilaahay waa dhaafaa midna alla kama tago ma daayo fa ama dulmu aladii laa yakfiruhu allahu fa shirku dulmiga haddii lagu dhinto uusan ilaahay marna dhaafin waa shirkiga la dulmun cadiim wa ama adulmu aladii yakfiruhu fadulmu lcibaadi anfusahum fii maa baynahum wa bayna rabbihim dulmiga ilaahay dhaafo waxa waaye waa dembiga addoonku uu galaya isagii rabbigii u dhaxeeya ee aan makhluuq iyo aadamo calaaqa la lahayn ilaahay baad ka gashay kaa ilaahay waa dhaafaa waa saamaxaa wa ama adulmu aladii laa yatrukuhu dulmiga ilaahay uusan dayninoo ka tegini fadulmu lcibaadi bacduhum bacdan xataa yaqusa bacdahu min bacdin waa dulmigay addoommadu kala gelayaan ilaa ilaahay u kala gooyo u kala qisaaso dayn maayo yaa marka waa dishay xoolihiisii baad qaadatay cirdigiisaad ku xadgudubtay aakharna waad dambaysaaba maxay kula tahay meesha yacni adduunyadii xoolihii la dhaqanaya ilaahay intuu keeno hashi maxuu ahaa ridii geeska lahayd ee midda seenyadeen geeska lahayn hardiday maalinkaa loo kala goynayo loo kala qisaasayo bini aadamkii mukalafka maxaad moodaan marka xaggee jooga marka waa lagaa jari waa lagaa jari oo maalinkaasi qaabka lagaaga jaraayaa xadiisu caddayse wax weeye ama acmaashaadii iyo waxaad soo shaqaysatay baa ruuxan qadarkii aada dulmiday la siini oo soonkaagii iyo salaadaadii iyo cibaadaadkaagii baa la siini haddii waxba aan lagaa waayana ama wixii ku fillaan waayaanna markaa dembigiisiibaa inta lasoo soo qaadaa korka lagaa saari kadibna naartaa lagugu tuuri laakiin intaad khalqiga soo dulmidood soo laysood soo burburisood xoolahooda cunto ood ku tumato ood cirdigooda aad samayso haddana kac jannada iska tag waa lagu cafiye lagu dhihi maayo ah, taa ha sugin meelbay taallaa marka waa lagaa jari doonaa taa iyadaa marka waxay u baahan tahay inaad aad iyo aad isaga ilaaliso adulmu ulmaatun yowma alqiyaama xadiidkii saxiixaynka marka hunguriga intaad marsatood cunto oo ay ku gasho haddana inaad lado ood hurdada ku ladood adduunka si wanaagsan ugu noolaato ha fiilin saas way macnaha ayuu labada bayd ka wadaa macnahooda yaa daaliman midka dulmiga sameeyeyoo farixan oo ku faraxsan oo farixan mid ku faraxsana bilcizi awooda oo saacadahu kaalmeeyey ciziga iyo awooda ku kaalmaysa reer baa garab ku siiyey kursi iyo jagiya dowlad baa kursiiyo garab ku siisao kugu kaalmaysay xoog iyo xoolo aad haysataa ku kaalmeeyey cid kalood kaalmaysataa ku kaalmeeyey bilcizi saacadahu in kunta haddaad tahay sinatin yacnii hululmo ama hurdo dhexee haddaad ku jirto fadahru zamanku yaqdaanu waa mid soo jeeda adigu haddaad intaad dulmigii samaysay iskaba halmaantood ka seexatay yacni waxa weye xagga rabbi lagama halmaamin kii aad dulmiday xaggiisana lagama halmaamo zamanku waa waa waa meeshii macnaha axdaastu dhacaysa waa kaan sheegnayo majaaz baa ku jira mastamra'a ma uusan hunguri marsanin addulma dulmigii aakiluhu midka cunaya si fudud hunguriga uma marsanin low ansafta haddaad cadaalad samayso wahal yaladu miyuu macaanaadaa madaaqal mar'i ruuxa dhadhamintiisa iyo dhadhankiisa miyuu ku macaanaadaa khudbaanu qaradameeraad sina uma macaanaado waay dulmiguna marna macaanaan maayo waa uun quso kugu taagan waay ha dhowaato ha fogaato wuu kaa soo bixi doonaa waay yaa ayuha alcaalimu almardiyu siiratuhu abshir faanta bikayri اlmaai rayaanu yaa ayuha alcaalimu midka caalimkahow oo diinta yaqaano almardiyu ee laga yahay siiratuhu xaalkiisa dariiqadiisa iyo xaalkiisana raalli laga yahay abshir bishaarayso fa anta adugu rayaanu baa tahay mid cokan bikayri ilmaa'i biyo aan meelin biyoba lahayninba ayaad adugu cokan tahay asiira waxaa la yidhaahdaa siiratuhu asiira waxa weeye alxaalatu alatii yakuunu linsaanu calayha waa xaaladda uu ruuxu ku dulsagan yahay siiratuhu la yidhahda ariiqada iyo jidkana waa la yidhaahdaa aduu xaalkaa laga wada yani ruuxa xaalkuu ku samey waxa weeyaan waa dhaqankiisa hadalkiisa ficilkiisa akhlaaqidiisa taasaa waxaa la yidhahdaa siiradiisa ayb rayaankana waxaa la yidhaahdaa min rawiya min almaa fa huwa rayaan markuu ruuxu cabitaanka ka dhargo ayaa la yidhahdaa rayaan ah, yani waxa weeyaan ama habica waxaa la yidhahdaa shabaca waxaa la yidhahdaa inta badan loo isticmaalaa waxyaalaha la cuno rayigana waxaa loo isticmaalaa waxyaalaha la cabo marka markaad ka dhergto waxaad cabaysay biyaha sharaabka cabitaanada caanaha ayaa waxaa la yidhahdaa rawiya fa huwa rayaan markaad cunto iyo wax ka dhergto waa la yhahda habca fa huwa shabcaan ayb wuxuu doona markaa doonayaa ujeedada uu labada beydkan uu kale wax waaye inuu ammaano ruuxa cilmiga leh cilmiga iyo dadkiisa inuu ammaano weliba cilmiga caalimka uu ammaanayo waa caalimka cilmigiisa ku dhaqma haddana dadka bara kaasaa waxaa la yidhahdaa alcaalimu almardiyu siiratuhu waana caalimka loo yaqaano alcaalimu alrabbaani waa caalimka rabbaaniga waaye oo dadka ku tarbiyeeya cilmiga yani wax yurabbi annaasa cala alcilmi oo muxuu ahay isaguna diinta garanaya dadkiina baraya kaasuu ka wadaa cilmigiisana wuxuu marka leeyahay haddiiba ilaahay cilmi ku siiyey siiradaadii iyo dhaqankaaguna wanso cilmigii aad ku dhaqmayso wax kaa maqni ma jiro waad dherigsan tahay waad cogkan tahay wax ilaahay tabaaraka watacaala uu bixiyo wixii ugu qaalisanaa baad haysaa haddii adduunyo aada la'dahay ama wax kale kaa maqan yihiin wixii ugu fiicnaa baa la siiyo kaa kaafiyo way macana ayb almuhim cilmiga bacda aliimaan nicmo ilaahay bixiyo nicmo ilaahay bixiyo iimaanka u qaalisa bacda aliimaan nicmo ilaahay bixiyo waxaa ugu qaalisan cilmiga naafica ah cilmiga naaficana waa cilmiga kitaabka iyo sunnada inuu ruuxu ilaahay uu ka dhigo mid yaqaana kitaabka alleh iyo sunnada nebiga sal allau alay wasalam kadibna cilmigaasi uu noqdo cilmi uu ku dhaqmayo ayib saas daraaddeed baa allah tabaaraka wa tacaala nicamka markuu sheegay oo addoommadiisa ugu nimceeyey si gooniya waxaa farta loogu fiiqay cilmiga wadkuruu nicmat allahi calaykum wamaa anzala calaykum min alkitaabi waalxikmati yacidukum bihi wadkuruu nicmat allaahi calaykum ilaahay nicmooyinkiisa uu galay xusuusta oo xusa markii nicmooyinkii guud la sheegay ayaa mid gooniya haddana farta lagu fiiqo waxaa yidhi wamaa anzala calaykum min alkitaabi waalxikma ah, kitaabka iyo xikmadaasi waa cilmigii waa cilmigaas si gooniya farta loogu fiiqay waxaa la yidhahdaa takhsiisun bacda tacmiim ihtimaam buu faa'iideeya iyo fadli siyaada inuu leeyahay waxaa la <clears throat> yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum wاladiina uutuu lcilma darajaat yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waa dadka mu'miniinta ah ilaahay darajaad buu kor ugu qaadaa mu'miniintii markii la sheegay baa haddana si gooniya waxaa farta loogu sii fiiqay iyagoo mu'miniinta ku jira yaa si gooniya waxaa loo magacaabay wاladiina uutuu lcilma kuwa cilmiga la siiyey marka waa khaasatu ahli اliimaan dadka mu'miniinta ah kuwooda khaasada ah waa culimada <coughs> ayb waa ka rabbi tabaaraka watacaala meel kalena cabsidiisaba ayagu ayagu alla tabaaraka watacaala ku xasriyey inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa hadday ciduun ilaahay ka baqdo cidda ka baqda waa culimada keliya khashiyada oo ah bimacnaa waxa weeye ilaahay eh, sharcigiisa in lagu dhaqmoo la raaco ayaa ilaahay wuxuu ku xasiriyey culimada marka ilaahay hadduu ka dhig ruuxa uu siiyo cilmi iyo camalkiisi iyo ku dhaqankiisii ilaahay tabaaraka watacaala wax walba waa ka deeqay ayib waa ka nabigeenu inoo sheegay sal lla ly wasalam mansilada uu leeyahay ruuxa cilmiga yaqaanee haddana dadka barayaay waa ka ku sheegay in wax kasta oo dhulka iyo badaha iyo meel walba jooga ay u ducaynayaan inahu layastakfiru lilcaalimi man fi اsamaawaati waman fi اlardi xata alxiitaanu fi lbaxr waxa samaawaadka ku nool iyo inta dhulka ku nool iyo inta badda ku nool xataa malayga badda ku nool wuxuu ilaahay dembidhaaf u weydiinayaa ruuxa caalimka ah ee diinta yaqaana riwaayo kale waa tii ahayd mucallimu nnaasi alkhayr dadka khayrka baraya ayb marka yacnii wax la mida ma jiro marba haddii ilaahay ku siiyo wuxuu leeyahay marka sheekhu ama naadimku <clears throat> wax kaa maqani ma jiro biyola'aan baad dheregsantaa cuntola-aan baad dheregsantaa adduunyola'aan baad dheregsanta waxba kaama maqno waay wax kaa maqani ma ay jirto waay leanna waa eh, mansiladaa ilaahay bixiyey qaaliga ah wey macnaha laakiin waxay u baahan tahay ruuxa caalimka markuu qiimo leeyahay waa markuu cilmiga ilaaliyo oo cilmigu sharafka uu leeyahay uu ilaaliyo saas daraaddeed baa culimmadu waxay dhihi jireen low ana ahla alcilmi saanuu lcilma wadacuuhu cinda ahlihi la saaduu ahla zamaanihi hadday dadka culimmadaa cilmiga ilaaliyaan cidda ehelkiisa agtiisa ay dhigaan meelaha aan ku habboonayna ay ka ilaaliyaan zamankaa inta jooga sayidiyay u noqon lahayen laakiin wadacuuhu cinda ahli dunyaa dadkii adduunyada iyo madaxdii iyo kuwii xoolaha haystay iyo kuwaasay la aadeenoo wax kaga raadsadeen fahaanuu calayhim markaasay qiimo beeleen ah, cilmiga markaad adiga sharaftood ilaaliso markaasaad sharaf ku yeelani laakiin cilmigii ilaahay ku baree kugu sharfay markaad ka dhigto inaad madaxda kaga dawarsato ama tujaarta la hoos gashood wax kaga raadsato waad qiimo beeli markaa waa in aada ogaato ka kursiga ku fadhiyana inaad ka sharaf badan tahay ka xoolaha haystana inaad ka sharaf badan tahay ayaga ay kuu baahdaan maaha inaad adiga hoos orodo maaha ood waxooda qiimaha aan lahayn aad ku fidnowda maaha markaasoo cilmigu sharaf yeelanaya ruuxuna ku sharaf ku shar yani wax sharaf ku yeelanaya alimaamu maalik caleyh raxmat ullah haddaan miaal maalan soo qaadanno haaruun urashiid yani waxa weeye raggii boqorada ahaa madaxdii muslimiintu ka mid ahaa haaruun rashiid ayaa imaamu maalik caleyh raxmatullah imaamu daar ilhijra sheekh imaamu shaafici ayaa wuxuu ku yidhi ii imow fariin buu u faray wuxuu ku yidhi ii imow waa madaxii muslimiinta waay waana xilliyadii muslimiintu ay ugu xoog badnaayeen haruun rashiid marka wuxuu yidhi kaale ii imow oo cilmiga xadiidka iyo cilmigaad haysa kaale wax iiga sheeg markaasaa wuxuu u diray e, imaam malik yaa amiira almu'miniin ina alcilma yu'taa walaa ya'tii muminiinta amiirkoodiiow cilmiga waa loo yimaadaaye isagu ma yimaado kaalay xafiiskayga iyo gurigayga cilmi igu sii madaxweynihii baan ahaye adeer xalqada soo fadhiiso yaa cilmiga waa la soo raadsadaaye asagu kuma soo raadsado imow buu ku yidhi ayb fasaara ilaa manzilii fastanada macii cala aljidaar gurigii imaamu maalik buu yimid haaruunurashiid isagoo socdoo cilmi raadisa waa boqorkii markaasuu wuxuu sameeyey meeshii imaamku ku tiirsanaa ayuu intuu garab fadhiistay buu isaguna kula tiirsaday waa nin madaxaxertaa meeshaa fadhida marraba inuu noqdo markaasaa wuxuu ku yidhi imaamu maalik haddana mar kale ina min ijlaal اllaahi ijlaala dishaybati shaybati اlmuslim amiirkii muminiintow weynaynta ilaahay waxaa ka mid ah ruuxa muslimka ehe diinta ku xiroobay in la weyneeyo markaasuu istaagay haruun rashiid meeshuu ka istaagay golihii xertu fadhiday wuu meel ka fadhiistay marka macnaa halkaasaa kugu habboon waay inaad sheekha soo kara fadhiisato adoo daalibilcilmiya ah, hadeer halkaa soo fadhiisa marka halkii buu fadhiistay muddo kadib ayuu haarunrashiid wuxuu yidhi yaa abaa cabdillaah waa waa imaam maalik imaam maalik baa la kulmay marka markaasuu leeyahay yaa abaa cabdillaah tawaadacnaa licilmika faintafacnaa bihi wa tawaadaca lana cilmu sufyaan ibnu cuyayna falam nantafic bih yacni cilmigaagii baanu isu liidnay oonu golihii xerta fadhiisannay markaasaanu ku intifacnay mid kaloo sufyaan ibnu cuyeyne la yidhaahdo sheekh ayaa isaga cilmigiisii baa noo yaa isu kaana liiday buui laakiin nama anficin cilmigii isu kaana liiday intifaac maanaa ka helin buui laakiin kaaga markaanu dhulka isdhignay ayaa ilaahay nagu anfacay buui marka culimmadu saasay ahayn cilmiga markaad sharaftiisa u yeeshood ilaaliso oo kan madaxda ah uu u baahdo oo taajirku u baahdo oodan adigu la hoos ordin markaasaad aduguna sharaf ku yeelanaya laakiin luflufkooda haddii aad yani hoos orodo adigana waa qiimo beeli cilmigiina waad qiimo dishay saas way maanaha waxaa la mida mahdi isagana wuxuu ahaa ninkii madaxdii dhalay haaruun midkii dhalay buu ahaa boqorkii isagana haruun rashiid iyo dhalay mahdi baa wuxuu yimid magaalada madiinuu yimid isagoo xaajiya ah, xaj u socda marka imaamu maaligna meeshuu joogo waxay madiina imaam maalig baa marka u yimid markii la yidhi waxaa yimid boqorkii muslimiinta ayaa yimid ayuu marka imaamu maalig u yimid markaasuu salaamay sallama calayh isagoo salaantaasu ugu yimid kadibna waa ka noqday kadib mahdi laba wiilo uu dhalay oo haadi iyo haaruun dhihi jira haaruun rashiid iyo haadi buu u diray wuxuu ihi kac tago oo imaamu maalik ka soo akhrista kitaabta cilmiga ka soo dhegaysta markaasay tageen maya wuxuu ku yidhi imaam maalik markuu wuxuu ku yidhi ii imow oo labadayda wiil ee haaruun rashiid iyo haadi kaale wax akhri buu ku yidhi wuu diiday marka uma imaanayu ku yidhi facaatabahu lmahdiyu fii dalika wuu ku canaantay oo seebaad aniga oo boqorkii muslimiinta labadayda wiilkaale wax u sheeg markaa sidaad u diiday markaasuu yidhi yaa amiira almu'miniin ina lilcilmi nadaaratan yu'taa ahluhu amiirkii mu'miniintood cilmigu dhalaal iyo iftiin buu iftiinkiisa dadka hayaana loo yimaadaa anugu labadaada wiil intaan u imaado guri wax ugu akhrin maaye ha yimaadeenoo waxa soo raadsadeen ayb riwaayo kale waxay leedahay alcilmu ahlun an yuwaqara wa yu'ta ahluhu labadii wiil buu soo diro marka uhi horkac tago oo xalqada tago oo kaca ka soo faa'iidaysta maalik labadii wiil way soo tageen way yimaadeen meeshii markay yimaadeen mu'adib bay leeyihin marka madaxdii hore ku feeraayeen carruurta waxay leeyihin nin walba nin mu'adib layidhahdo edbiya oo akhlaaqdooda hagaajiya buu lahaan jireen mu'adibkoodii baa la socda marka mu'adibkii markuu meesha keenay ayaa wuxuu ku yidhi marka imaamu maalik ku dul ahriya cilmiga aad rabtaan kitaab ku dul ahriya ha idinka dhegaysto kadibna ha idin saxo iyaguna ma yaqaanaan xaggooda waxaa laga aqoon jiray sheekhu inuu cilmiga akhriyo ardadu qaataan ree madiine laakiin waxaa dabeecadu ahayd ardaygu inuu sheekha ku dul akhriyo sheekhuna saxo labadii wiil way soo taageen waa niman ilan madaxweyne dhale waxay yidhahdeen see baan ugu dul ahrinaynaa annaga ma arday yar yaroo qur-aan baranaysaana way noqdeenoo aabbahood bay u sheegeen mahdi bay u sheegeen mahdi markaasaa wuxuu ku yidhi imaamu maalik wuxuu ku yidhi see wax kaa yahay wiilasha muxuu ahay waxay rabaan say rabaan wax ugu akhriyad imaam maalik mar kale wuxuu ku yidhi mu'miniinta amiirkoodiiow sidanaan annaga cilmiga culimmadii hore kaga soo gaadhnay fuqahaa'u ahlilmadiina oo rawdada nebiga fadhin jiray saasaan cilmiga kaga qaadanay wiilashaadu sidii ha ku qaataan haddii kale duurka ha galaan mahdi labadii wiiluu soo dira wuxuu yidhi warkaca meel laga maro ma lehee ku dul akhriyo cilmiga ka qaata cilmiga dadkiisu markaasay sharaf lahaayeen laakiin waxay sharaf beeleen markay maa'idooyinkii xeedhooyinka madaxda iyo dowladaha iyo quwa dhaqaalaha haysta iyo markay la hoos galeen markaasay sharaf beeleen oo fidnoobeen marka cilmigu iyo caalimku markaasay sharaf leeyihiin waa marka uu cilmiga ku dhaqmayo uuna sharaftiisa ilaalinayo waana boqor xaqiiqiya markaasuu noqonaya isagaa ka boqorsan imaamada sideedaba diiniga ah iyo hogaanka diiniga ah inuu ilaahay ruux kaa dhigo yani hogaan diineed inuu kaa dhigo wax ka sharaf badan ma jiro wajacalnaa lilmuttaqiina imaama allah ibraahim waa id ibtalaa ibraahima rabbuhu bikalimaatin faatamahunna qaala inii jaaciluka linnaasi imaama imaamada diintu wax la doorto dhacda ma ah wax la doorto oo dhacdo shantii sano oo mar lasoo doorto maaha waa wax qabriga lala galo ruuxuna intuu ilaalinaya la noolaado waa ayadaana ka qiimo badan kursigan la fuulayo oo isuma dhowa waxaa dhacday hadda ka hor ninka la dhihi jiray haruun rashiid baa wuxuu yidhi raqa magaalada raqa la yadhadu yimid raqa markuu yimid cabdullaahi ibnu mubaarag nin la yidhaahdoon ka soo sheekaynay hadda ka horoo nin mujaahid ahaayo caalim ahaayo khisaalulkhayr oo dhan ilaahay u kulmiyey oo aad loo jeclaa ayaa marka magaalada jooga magaaladii fanjafala annaasu khalfa bn mubaarak wixii magaalada joogo o dhan cabdullahi mubaarak baa markii la yidhi wax alle wixii magaalada joogooo dhan waxay dabagaleen oo raaceen cabdullaahi bn mubaarak haaruunu rashiidoo magaalada yimidna wax qumaloo u tegayba ma leh ninkan culimmadaabay dadkii yay raaceenba kabihii baa kala gogo-ay bustii baa kacday yacni dadku say u dabayaacayaan cabdulaahi ibnu mubaarak kabihii baa ka kala go'ay dadkii oo busta kacaysa iyo wax yaacaya iyo daba oradka nin walba wuxuu rabaa cabdulaahi mubaarak inuu wuxuun kas ka dhegaysto ama cilmi ka qaato ama isha ka qaado arko iyadoo arintu sidaa maraysa ayaa adoon uu qabi jiray haaruunurashiid ayaa qasrigii kor intay ka fiirisa waxay aragtay ninkan caalimka ahee magaaladu ka daba dhacday iyo haaruunu rashiidoo wax u yimid oo qumanba ayna jirinba markaasaa waxay tidhi war ninkan iyuu ahaa waxaa la yidhi caalimun min ahli khuraasaan qadima waa nin caalim ahoo reer khuraasaanoo halkaa ka yimid oo safar ku yimid waa markaasaa waxay tidhi haada wallaahi almulku bay tidhi mulki iyo boqortooya haddii jirto wataasay tidhi laa mulka haaruun aladii laa yajmacu nnaasa ila bishuratin wa haaruun boqortooyadiisan dadka ku soo uruurinaysa booliis iyo yacni waxa weeyaan ciidamo u isticmaalaysa ma ahee boqortooyada rasmiga waa taas dadka oon ciidanna lagu ururinin booliis lagu dirin la soo garaacin si dawcan ah kabuhu uga go-ayaanee sheekha daba yaacaya boqortooye wataasay tiri boqortooyada haaruun ee ciidamadu soo uruurinahayaan dadku ka baqayaan taa boqortooye ma ahabaytiri sidaas wey marka marka yacni wax weeyaan qiimuu leeyahay ruuxa ilaahay hadduu xilmi siiyo ugu daro inuu xilmiga ku dhaqmo ugu daro inuu dadka baro mucallimu naasi alkhayru noqdo wax ka maqani ma jirto wey macnaha yaa ayuha alcaalimu almardiyu siiratuhu macnahaasuu marka wadaa yaa ayuha alcaalimu kan caalimkaahu almardiyu ee raaliga laga yahay siiratuhu xaaladiisii qaabdhaqankiisa raaliga laga yahay diinta ku dhaqmayow abshir bishaarayso fa anta adigu bikayri ilmaa'i biyo la'aan baad rayaanu tahay mid cokanoo dheragsan baad tahay macnaha yacnii wax kastoo adduunyo kaa maqani wax kugu filan baa ilaahay ku siiya waxba kaama maqna way macnaha laakiin waa hadduu garanayo waaye hadduu garanayo mid baaban garanayninoo ilaahay intuu sharfo waxoogaagii uu siiyey wuuba suuq geynahaya wuuba gadanba waxoogaa yaroo adduunya buuba qiimo lahayd wayaa ahaljahli low asbaxta fii lujajin faanta maa baynaha laa shaka dam'aanu wayaa ahaljahli kan jahliga uu saaxiibka wahow low asbaxta haddaad waabariisato ama aada ahaato fii lujajin yacni moolal iyo biyuhu meeshay u badan yihiin dhexdooda haddaad ahaato fa anta adugu maa baynahaa lujajka dhexdooda laa shaka laa shaka waxaan shaki ku jirin dam inaad tahay mid ooman marba haddaad jaahil tahay xataa haddaad mawjado iyo biyuhu meeshay u badan yihiin badda biyaheeda ama weyga biyihiisu meeshay u badan yihiin xataa haddaad ku dhex jirto shaki ma laha waad ooman tahay waay adoo biyihii muquursan oo ku dhex jiraaad haddana ka ooman tahay waay bimacnaa marba haddaad jaahil tahay waxa kale lagu siiyey oo dhan waxba ku tari maayaan adduunya waxba ku tari kursi waxba ku tari maayo magaca waxba ku tari maayo waad ooman tahay waa wax kastoo lagu siiyo oon iyo gaaja ku dile allujaj waxaa laga wadaa waa jamcu luja waa mucdamu lbaxri wa taradudu amwaajihi ay biyaha webiga iyo badda u badan yihiin ee moolka ah meermeertada ay ku noqnoqonayaan halkaasaa waxaa la yidhaahdaa luja lujaj baa lagu jamciya dam-aankana waxa way min damia la yidhahda dama-an ida shtada catashuhu markuu oomo oo oonkiisu aad u daray haraado haraadka zaa'idka waxaa la yidhahdaa dama marka dama-aan baa la leeyahay halkanna beydkii hore cagshigiisa wuxuu ku caayayaa jahliga jahligu waa did lcilmi waay laba nooc buu u kala baxayo ajahl lbasiid wajahlu lmurakab jahlulbasiidka waxa la yidhahdaa cadamu alcilmi bishay inaadan waxbaba ka garanaynin shaygan maba taqaanidba jahlulbasiid waay bimacnaa eh, muxuu ahay waxani wuxuu yahay garan mayse waxba kaagama baxsana kaa waxaa la yidhaahdaa aljahlu lbasiid jahlilmurakabkana waxaa la yidhahdaa shayga inaad si laxniyo khalada u haysato soo maa yacni inaad garanaysaad moodaysaa si khaldan baadse u haysataa haddii lagu yidhahdoo kale maalan kacbadu xaggey ku taallaa oo aadan garanayn adduunka meelay kaga taalo waa jahli basiida haddaadse u haysato kacbadu inay ku taallo madiina markaa maxaa la yidhahda waa jahli murakab ah feedhahay kaa gashay markaa si khaldan bay wax kuu galeen marka markaad laxni iyo qaab khaldan u haysato waa murakab waa isa saaraya macnaha shaygii oodan garanaynin haddana aada moodayso inaad garanayso waay waa laba jahliyo marka isa saaran waay labadaasiba waa midda uu leeyahay alimaamu sahl la weydiiyey yaa abaa muxamed ayu shayin aqbax min aljahli waxaa lagu yidhi jahli kee ugu xun wuxuu yidhi aljahlu biljahli ah, jahli waxaa ugu xun inaad jaahil ka tahay jaahilnimadaada ood ismoodayso inaad wax garanayso ayib maxaa yeele markaas hadde waxa weeye waaba adag tahayba waaba in lagu karaaba adag laba laba camiliyaad u baahan tahay markaa in horta lagaa saaro khaladkii aad haysatay lagaa saxo markaa kadibna sawaabkii iyo sida saxdaa lagugu toosiyo laakiin markaadan waxba ka garanaynin keliya waxaad u baahantahay in lagu yidhaahdo waa sida soo waa sidaa besaad u baahantah laakiin markaad laxni u haysato horta laxniga in lagaa saxo kadibna saxdii lagu siiyo waayo ardaygu markuu qur-aanka si laxniga u qabsado muxuu u baahan yahay macallinku ya inuu horta ka dhaadhiciyo kelimadan qaabka aada u qabsatay sax ma aha markuu ka dhaadhiciyana waa inuu carabkiisa u toosiyo u leexiyo sidii saxda ahayd laba shaquu u baahan yahay marka soo maa ninkan marka waxa weeye sida khaldan bahasha u haystaaye hawshiisu hawl fudud maaha soo hawl fudud maaha jahliga waxaa kaloo lagu ilaaqaa waxaan idhi jahliga waxaa kaloo lagu itlaaqaa shayga markaad u samayso sidii la rabay si aan ahayn si khaldan markaad u samayso ayaa sidoo kale jahliga lagu ilaaqaa ama khalad aad ka gasho ficlu shay calaa khilaafi ma xaqu an yufcala ama adugu cilmi u lahow oo si khalada ka rumaysnow ama si khalada si sanaasan ka rumaysnow ama waxbaba aqoon ha u lahaanin laakiin haddaad si khalada wax u samayso khaladkaasi aada samaysay jahli waay xataa adigoo aqoon u leh shayga haddaad aadan cilmigii ku dhaqmine khaldanto jahli baa lagu ilaaqaa waa kii e, nabiyulaahi yuusuf caleyhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam wailaa tasrif canii kaydahunna asbu ilayhinna wa من min aljaahiliin yacni macsiyadaas samaynteeda adoo xataa garanayay yaa jahliya waa kii sidoo kale lahaa nabiyulaahi muusa عليه wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markay ku dhaheen attattakhidunaa huzowa muxuu yidhi qaala acuudu billaahi an akuuna min aljaahiliin lanna istihzaagu waa dhaqanxumo dhaqanxumadu marka waxa weye waa jahli inama atawbatu cala allahi liladiina yacmaluuna asuu'a bijahaalatin marka waxa weeye macsiyada dhaqanxumada waxaan ficnayn samidiiso dhan jahaalo waay jahligu marka waxa weeye waa musiibat lmasaa'ib waa aafat alaafaad waay musiibo ka weyn ma jiro saas daraaddeed baa sheekh islaam ibnu teymiya aleh raxmatullah wuxuu yidhi wa jimaacu shari aljahlu waulmu shar oo dhan wuxuu isugu yimaadaa oo saldhigu ah jahliga iyo dulmiga markaasuu wuxuu keenay aayaddii waxamalaha alinsaan innahu kaana daluuman jahuula ibni aadanka xumaantu samaynayo ama jahli bay ka timaadaa ama dulmibay ka tima labadaasaa asal ah marka muxuu ahaayey jahliga marka wuxuu tilmaamayaa beydka ku tilmaamaya ruux marba hadduu jahli hayo bimacnaa wax kasta oo kale oo la siiyo waxba tari maayo xataa hadduu badweyn salkeediiyo biyaheeda ku dhex jiro waa ka oomaya saas waa manaa waa baahanya waa rabaataya manaa ayib wakiilaha abulcataahiya idaa anta lam tathur min aljahli wاlkhana falasta calaa cawmi اlfuraati biطaahirin haddii aadan jahliga iyo dhaqan xumada aadan iska daahirinin oo ka daahir noqonin xataa webiga furaad haddaad ku dabaalato xataa daahir ma tihid cawmku waa waa sibaaxada waa dabaasha wey macnaa marka waa baahan tahay waay mutanabina waa kii lahaa faqru qalbin ilaa adabin faqru lximaari bilaa ra'sin ilaa rasani laa tucjibanna madiiman xusna bazatihi wahal yaruuqu dafiinan jawdat lkafani yacni ruuxa jaahilnimada badan ee aadaabta siduu ugu baahan yahay waxay la mid tahay sidii dameer xakamo u baahan oo kale waxba yesayuusan cajaminin buu yidhi ruuxa dharka quruxsan qaba ee daalimkaee dulmiga sameeyey dharka quruxsan iyo hay oo god ku jiro qabri ku jira kafan quruxsan waxba uma tarto soo maa ruux marba hadduu qabri galay ama kafan duuga ha lagu kanfo ama mid cusub ha lagu kanfo ma kafan baa waxu tarta waxba uma tarto waa mar mar haddaad jaahil daalima tahay boqol goor haddii dhar quruxsan iyo hay-ad quruxsan iyo ku saaran tahay macno samayn mayso way macna ayb bal waxa weeye jahligu marmarka qaarkood waa ku dilayaa isagaaba sabab noqonaya inuu ku dilo wax ku disho xadiidkii cataa ibn abi rabax waa kii lahaa cabdullaahi bn cabaas baan ka maqlay buu yidhi sheegaya nin ninbaa wakhtigii nebiga sal alla lay wasalam dhaawac baa gaadhay nabar baa gaadhay kadibna isagoo nabarkii ku yaallo dhaawaca ayuu isku junubay janaabaa ku dhacday qabays buu marka u baahay nabarna waa kuwaa dhaawacayaninka markaasaa wuxuu yidhi war dhaawacana igu yaalee biyo haddaan taabsiiyana waa ka baqayaayo khatar inaan galaan ka yaabi maxaan sameeyaa biyaha waxaan kaga kaaftoomayay haysaan fa umira biliqtisaal qolyaha intay culimo isaga dhigeen baa waxay yidhaahdeen adeerow annaga xal kale kuma haynay qabayso ah, si kaleeto war kale ma jiray qabayso wuu qabaystay kadibna infection bay qaaday beeshii waa dhintay wuu u dhintay arrintii arrintii nebigay gaadhay sal alla alay markaasaa nebigu wuxuu yidhi qataluuhu qatalahum alam yakun shifaau lciyi su'aal way dileen allah laaya kuwaas miyaysan ahayn buu idhi iyagu garanaynin inay arrinta weydiiyaan dadka yaqaano daawadu taa ahayn ruuxa jaahilkaa daawadiisu waa waa su marka ninkaa maxaa dilay ya jahli baa dilay soo maaret jahli baa dilay marka jahligu waa ku dilaya naftaadu xataa yaani adaa iskalaafan oo dadkii baad galaafan oo kuwan hadda dadka qarxinahaya eber ka dhigay boqol boqolka muxuu ahay tarab tarabta dadka u laynaya maxaa haya ya jahli baa haya waa jaahiliin waaye leanna hadduu ruuxu aqoon leeyahay oo uu diinta xun ka garanayo ilaahay muusan ugu dhowaadeen dembi ilaahay laga galo ka ugu weyn kallabeeya ilaahay muuse janno kaga raadsadeen ya dembi ilaahay laga galo shirki baa u weyn soo maa shirki maxaa ku xiga ruux muumina in kas loo dilo oo xamdi loo dilo waa dembiga soo raaca waaye dembigii nooca ahaa ka waran oo boqolaal ah oo ninka ilaahay ugu dhowaanayo janno ku gelaya ka warran marka adiga ma cid ka jaahilniisan baa jira jahli ka badan ma jiro marka jahligu waa ku halaagayaa weliba kaasi waa mid dhansaaraho waa kii ugu darnaayoo murakabka ahaa aan hadda ka hadlaynayo inay diintu dhansaarku u gasho oo aayadihii ku soo arooray muxuu ahay gaalada aada muminiinta ku dabaqdo oo dadkii muslimiinta ah aad ta'wiil dhiiggooda ku daadiso waa kii murakabka ah jahligii halistaa wey kaa isaga kii maaha baalkia waana fitanka asalkooda waay markuu nebigu tilmaamaya sal ly slm aakhiru zamaanka fitanka ummadda ku dhici doona oo dhiigga daadanayay islayntan iyo waxan waxaa asal jahli baa asal xadiidkii saxiixaynka ku yimid waa kii abuu muusa alashcari waa kii nebigu sal lla lay waslem bayna yaday asaacati la ayaaman yanzilu fiiha aljahlu wayurfacu fiiha alcilmu wayakuru fiiha alharju walufiirs yacni waxa weye cilmigii baa la qaadayaa jahli baa booskiisa gelaya dhiiggoo la daadiyaa markaa badanaya dhiigga daadanaya marka waxa weye faraha badan waxaa ah aqoon darrada iyo jahliga ma aha kuwan hadda yani wax weye gaalada muxuu ahay yani sida sida babqada oo kaleeto gaaladu waxay uun sheegaan celceliyo oo sheegsheega maaha oo afkaartan muxuu ahaay dhiigga daadinaysa ee ummadda ee ma ka imaanin barashada diinta iyo barashada kitaabka iyo barashada sunnada kama imaanin warkaasi warka gaalada iyo munaafiqiinta waay barashada diinta kitaabka iyo sunnadu waa badbaado afkaartaasna lagaga hortago quluwiga u ahay laakiin afkaartaasi meeshay ku dhalato iyo bii-aday ku dhalato iyo meeshay wax ku kharibto waa jahliga saas daraaddeed waxaad arkaysaan afkaarta bal caalamulislaami u fiirsado dadka xambaarsan hal ninoo culimo ah oo aqoontiisa lagu kalsoon yahay kuma jiro ninba ninkuu ka aqoon roon yahayna waa ka fog yahay ninba ninku ka jaahilsan yahayna waa ku dhex jiraa cilmiguna ma aha aayad la daliiliyo ma aha xadiis la daliiliyana maaha ilmigu waa fiqhi waay cilmigu waa warac ilmigu waa alla kacabsi ilmigu waxa weye muwaadinta shubaha inuu ruuxu ka fogaado ilmigu waxa weye wixii ilaahay uu ilaaliyey in la ilaaliyo waaye ee cilmigu waxa weye aayad lasoo qaata ma aha cilmigu ma aha dhiig muslim oo daatay in aad aayado ku dul akhridood alxamdu lilah tirahdo ma cilmi maaha ya waxaasaa cilmi ah cilmi ma aha waa jahli meeshii ugu dambaysay waay sidaas daraaddeed jahligu waa halaag kiisa basiidka ah iyo kiisa murakabka ahba waa halaag markaad culimo ismoodo ayuu ugu daraya wayaa ahaljahli kan jahliga u saaxiibka ahow yaa ahaljahli kan jahliga u saaxiibka ohow low asbaxta haddii aada ahaato fii lujajin mawjado dhexdood lujajka waa meesha biyuhu u badan yihiin moolka moolal dhexdood haddaad ku dhex sugan tahay fa anta adigu maa baynahaa lujajka dhexdooda inta u dhexaysa adoo ku dhex jira dam-aanu ayaa tahay mid ooman laa shaka shaki la'aan shakila-aan halkaasaad ku ooman tahay wey macnaha yacni waxa weeye waad kadeedan tahayoo baahitii ugu dambaysay baa ku haysa naftaadaad halaagi kayrkaana waad halaagaysaa wey macnaha hada wbillahi towfiiq wsali allahuma wslm wbaarak calaa nabiyina moxamed wcala ali wsaxbi wslm Yeah.